بسم الله الحمد لله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد taariikhda maanta shacbaan oo imise garan karaa labiyo toban miya allah yuwafiqna waiyaakum tan kalena waa saddex iyo toban miya marka maanta oo shacbaan ah oo labiyo toban bishu ay tahay sanadkuna yahay alf wa arbacmiya wa ithniin wa halaatiin kun afar boqol labiyo soddon hijri waafaq sanadna saddex iyo tobanka bisha toddobaad ama julaay alfeen wa axda cashar laba kun iyo kow iyo toban waxaan dib isugu soo noqonaynaa in shaa allahu tacaala darsigii hore aan u bilownay taqriiban bil ka hor <clears throat> oo kitaabu tabyaan liaadaabi xamalati qur'aan inaanu wada mudaarasayno hadalkaygana waan ku celinayaa kitaabkani waa kitaab ka weyn anigoo kale inaan darso yani eh, mujaamalana igama aha ee xaqiiqa iga tahay ahal uma ihi inaan darso oo aan dhigo anugu laakiin waan wada mudaarasaynaynaa waan wada baranaynaa wa kulluna talaamiid baanu nahay arday baan nahay cinda alimaam الnawowi raximah اllah isagaanu ka baranaynaa tawfiiqda in ilaahayna waafajiyo waxa khayrahe ku jirana ilaahay baanu ka baryaynaa subxaanahu jala jalaalu qaala الshayku raximah اllah fasl fi xukmi اlintiqaali min qira'aة ilى أkhra baabkan wuxuu calaaqala leeyahay baabkii ka horeeyey oo ahaa xukmu qira'aة اlqur'ani biاlqira'aati اlmutawaatira washaada horaana usoo marray meesha qiraa'aadka mutawaatirka ana waxaan soo sheegnay in hadalka imaamu nawowi raximah اllah uu sugay oo ah in qiraa'aat almutawaatira toddoba ay tahay wixii kasoo hadhana ay shaad tahay qowlkaasi inuu qowl marjuuxa uu yahay qowl oo marduudna uu yahay sida xaqa ah ee ummadduna ay ku kulantay ijmaacu lumma waa in qiraa'aadka mutawaatirku ay yihiin toban qiro wixii tobankaa qiro dhaafsan ayaa shaad ah waxaan kasoo hadalnay markaas qiraa'ada mutawaatirka shuruudda looga baahan yahay inay tahay inay sugnaatay can طariiqi الtawaatur jiilan can jiilin ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam shardiga labaad in ay waafaqsan tahay musxafka sayidina cuثmaan zamankiisii la qoray ama masaaxiftii laga qoray ee zamankiisii la qoray shardiga saddexaadna wuxuu ahaa inay waafaqsan tahay wajh oo min wujuuhi اluga اlcarabiya walow daciifba wejkaasi ha noqday siday culimmadu ay sheegeen saddexdaa shardi qiradii laga helo ayaa qira'a mutawaatira ah waxaana laga helay saddexdaas tobankaa qiro ee qura'da tobanku ay ku kulmeen wixii intaa dhaafsiisan waa qira'a shaada cilmi ahaan waa looga faa'iideysan karaa tafsiirka iyo culuum alcarabiya waa looga faa'iideysan karaa laakiin ka qur-aan loo aqriyi maayo ninkii aqriyana waa taan horey usoo maray annahu yustataabu hadduu towbo keeni waayana aad baa loo karbaashaya loola garaacayaa waa ka uu leeyahay man qara'a bishaadi in kana jaahila bihi aw bitaxriimihi curifa dalik fain caada ilayhi aw kana caaliman cuzira tacziira baliiqa ila an yantahiya can dalika hore aan usoo maray baabkan fasligan baabkaasuu raacsan yahay wuxuu leeyahay fi xukmi اlintiqaali min qira'ati ila ukra intiqaal iyo in laga guuro qiro aada waday ood qiro kale u guurto qiro aad soo akhriyeysay oo qiraa'aadka tobankaa ka mid ah ayaad ka leexato qiro kale aada aqriday xukmigeedu ka hadlayaa qaala sheikhu raximah llah ida btada'a biqiraa'ati axadi اlquraa'i quraa'dii tobanka ahayd mid ka mida qiradiisa hadduu ninka qur-aanka aqrinaya ku bilowdo fa waxaa haboon an laa yazaala inuusan ka zuulin cala alqiraa'ati biha qirada iyada inuu aqriyo daama inta alkalaamu hadalku murtabitan uu isku xidhan yahay hadalkaasi inta isku xidhan yahay inuusan ka gudbin oo qiro kale u gudbin ayaa habboon fain inqadaa irtibaatuhu haddii irtibaadka iyo isku xidhnaanshaha hadalkaasi u dhammaado oo qiso kale ay bilaabato ilaan qur-aanka saad la socotaan waa qasas iyo axkaam iyo kada falahu marka waxaa u bannaan ninkii taaliga ahaa ee aqrinayay an yaqra'a inuu aqriyo biqira'atin biqiraa'ati aakhara mid kale oo min asabcati waataan nidhi halkaas min alcasharati baad odhanaysaa axad kale oo tobanka ka mid ah ayuu hadduu doono qiradiisa markaa uu u gudbayaa haddii hadalku uu walwlaa sidase awlaha ah ee habboon ee wanaagsan dawaamuhu cala alulaa inuu qirada hore uu daa'imo qaarigaas hore qiradiisa inuu daa'imo fi hada almajlisi majliskaas keliya halkaa majlis maadaamuu hal majlis yahay majlis kale hadduu fadhiisto ama fadhi kale uu fadhiisto markaa laa baas laakiin inta uu majliskaa fadhiyo inuu hal qira uun akhriyo dabcan hadalkan uu imaamku uu leeyahay raxmatullaahi calayhi waa hodar idiin sheegay oo khaasatan fannigan fanulqira'aat dee yusalu can ahlihi ahalkiisaa la weydiinaya marka ahlulqira'aat arrintan way ka hadleen intiqaal min qira'a ilaa qira'a horta waa waa laba nooc laba qismi baan ka dhigay inuu insaanku caarifan bihi yahay inuu og yahay oo kala garanayo maalan wuxuu garanayaa ama uu bartay riwaayat xafsa can caasim waxa ay ku khilaafsan tahay qiraa'atu abi camrin albasri buu garanayaa fa an yakuuna caalima bidalik isagoo taa og inuu isdhexgeliyo oo maalan aayadana qiradii abu camar aqriya tanna xabse aqriya haddana hadhow taas u gudbo kaasi waa xukmi inuusan garanaynin oo maalan abu camar buu ku bartay sidii dad soomaali fara badan ay abu camar berigi hor qur-aanka ugu xifdiyeen hadhowna xabsaa dhagihiisa ku batay ama meelo badan marka ma kala garanayo oo iska wadaa kan labaad aan ka bilowna oo qofku hadduusan garanaynin hase ahaatee labadii qira labaduba ay sax yihiin maalan suu usoo wadee suurat lbaqara ayuu aqrinayay ina aladiina kafaruu sawaaء calayhim aandartahum buu iska yidhi oo hamzada waa taxqiijiyey sida xafso u qabo qatama allahu calaa quluubihim baa ku xigta wacalaa samcihim wacalaa absiirihimna waa imaaniyey tii horena taxqiiq buu aqriyey tanna calaa abseerihim buu yidhi marka abu camar iyo xafsu meeshan aqriyay hadduu abu camar iyo xafsu uu aqrinayo hadduusan garanaynin labadiiba waa munazal in sha allahu wax basiya oo dushiisa saaran maleh laakiin hadduu caaliman bihiihi uu garanaayo uu kala garanayo labadan qaro dee aqalu maa fi lmri waxaa weeye inuu noqdoon mid riwaayadii ka been sheegaya haddii la weydiiyo layihaa maxaad akhriyaysaa wuxuu leeyay riwaayatu xafsin baan akrinaya riwaayatu xafs haddaa akrinayso karnuu sheeg xafsa calaa absayrihim ma aqrin xafsa meel keliya ayuu bismi illaahi majreyha hal meel keliya u qur-aanka imaalayay marka absayrihim maxaad u akhriyaysaa marka maxduurku halkuu ka imanaya o tafsiil baa laga sii bixinayaa marka waxaa la leeyahay siduu hadda uu sheekhu sheegay almualif raximah llah hadduu hadalku isku xidhan yahay oo mutaraabit yahay ama qawaacid lugawiya oo naxwiya ay ka dhaxayso xaaraan bayba noqonaysaaba inuu laba qaroo kala duwan aqriyo maala abu camr fi suurati alxadiid wuxuu aqrinayaa qowlahu tacaala wma lakum la tu'minuuna biاllahi wاrasuulu yadcuukum litu'minuu birabbikum waqad yaa yaqaan abu camar halkaa ukida miihaaqukum abu camar sidaasuu akrinaya waqad ukida miihaaqukum ayib waqad ukida miihaaqukum abu camar halkan wuxuu aqriyay ukida ficilkaas maadiga ah wuxuu ka dhigay mabni lilmajhuul ukhid miithaaqukumna waxay noqonaysaa naa-ibu faacil waa marfuuc quraada inta kale waxay aqriyeen waqad akhada miithaaqakum akhada waa mabni lilmacluum faacilkiisuna waa ay rasuulu aw illaah caza wajal akhada allahu nacam miithaaqakum warasuulu yadcuukum fi lituminuu waqad ahada ay allahu miiaaqakum in kuntum muminiin waqad ahada miiaaqakum marka hadduu nin yihaaho anigu waqad ahada kelimadaa hore xafsaan aqrinaya tan labaadna abu camar baan aqrinaya miihaaqukum oo uu aqriyo waqad ahada miihaaqukum kolka carabnimadayba way ka baxaysaa oo luqo kaley noqonaysaa oo aan la garanaynin khalط اlmacnaa baa ka dhacaya khuruuju can sanani اlugati اlcarabiya walidalika hadduu qofku u qasdana waaba xaaraanba hadduusan u qasdinna waa makruuh karaha shadiida jidda in kaana caalima biha yani yani hadduu u qasdo inuu qur-aanka khaldo dee taasi xeradayba ka saare hadduusan qur-aanka inuuna qasdin inuuna taxriifinin u qasdin dee marka xaaraan bay iyaduna noqonaysaa haddii uusan garanaynin markaa waa kariha jiddan lanna macnihii baaba isbedelayaba yataayaru lmacnaa tamaaman walamila kaiira marka waqad ukida miaaqukum inuu qirada saa u wada aqriyo yajibu caleyh ama waqad akhada miaaqakum inuu ilaa ama abu camar waqad ukidaan akrinaya kelimadda hore xabsana miaaqakum baan odhanaya ama cagsi baan samaynaya hada khaطأ kabiir walaa yajuuz marka intiqaal min qira'a ilaa qira'a fi hada الnowc xaaraan bay noqonaysaa laysat jaaئiza liannaha tugayiru اlmacna watufsid almuraad muraadkii ilahay u kalaha o dhan bayba fasaadinaysaa haddayna arrintu ay saa ahayn wax taraabut ah oo ka dhexeeyo luqawiyin aysan jirin intiqaal min qira'a ilaa qira'a hadalkii uu mualifku noo sheegay bay noqonaysaa waxaa wanaagsan haddii hadalku murtabit uu yahay hal qira inuu aqriyo maalan qaso keliya ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim ahandartahum am lam tundirhum laa yuminuun waa hadal mutaraabit ah khatma allahu calaa quluubihim waclaa samcihim waclaa absiirihim gishaawa walahum cadaab cadiim hadal mutaraabita ah wa min anneesi markaa waa hadal kale oo bilaabmay oo markaa qaro kale wuu aqriyi karaa laakiin waxaa wanaagsan ayuu yidhi haddii hal majlis intuu majliska u fadhiyo inuu hal qara uun aqriyo majliska markuu ka kaco qaro kale uu aqriyo culamaa ulqira'aat waxay dhaheen majaalistaas waxaa la mida alrakacaat rakcad waliba waa majlis bay xisaabsan tahay marka labadii ragco wuxuu hadduu doono rakcana wuxuu ku aqrinayaa qiro tan kalena qiro kale ku aqrinaya walidalika ibnu ibn اljazariyi raximah llah raximahuma allah imaamka ibn اljazari la odhan jiray wiilkiisa oo kitaabkiisa dayibada sharxay wuxuu yidhi wa ana lidalika saas awgeed waxaan jeclahay buu yidhi suurat lfaatixa ragcadda hore inaan aqriyo maliki yowmi اddiin tan labaadna waxaan aqriyaa buu yidhi maliki yowmi اddiin maxaa yeelay maaliki alif bay dheer tahay maadaama ay alif dheer tahay ragcadda hore ayaa ka dheer tan labaad tan labaad daa'iman way ka yar tahay tan hore marka maadaama ay xaraf dheer tahay xarafkaas dheer ragcadda horean raaciyaa tan hal xaraf kale-ana waxaan raaciyaa buu yidhi ragcadda labaad wahaakada idan rakacaadka waxay dheheen waa majaalis ayb baabkan isaga a kulligiis waxaa laga istinoonayaa oo laga soo reebayaa fii majaali الtacliim markii qira'aadka la baranayo arday baa sheekhiisa qur-aanka qira'aadka ku ah dul akrinaya haddii uu ku dul akrinayo marka jamcu lqira'aati wax la yidhaha buu samaynaya leanna tobanka qiro inuu mid walbaba gaar u aqriyo waqti badan bay ka qaadan dadkuna zamankii hore oo la sabir badnaa ma aha zamanadii hore oo aimadu qur-aanka ay baran jireen cishriin sana laga yaabaa inuu qiraa'aadka ku baranyay oo cishriin riwaaya sanad walbaba uu riwaayad baranayo calaa shaykhigii qaar in ka badan hor fadhiyey baa jiray mashaaikhdooda waxaa la yidhi zamankii dambe dadku himamkii waa ay soo gaabatay in yar buu doonayaa inuu ku koobo cilmi fara badan walidalika ajaazuu maa yusamaa waxaa lagu magacaabo bijamci lqiraa'aat oo in uu hal mar wada aqriyo tobankii qiro mihaala suurat albaqara ayuu bilaabaya bismi illaahi اraxmaan الraxiim alif lam mim intaa markuu yidhi quraa'dii tobankii qurqura way is waafaqeen hal un baan waafaqin oo sagto aqriyay marka qiradii hore hadda aan aqriyay sagaal baa israacday sagaalka marka dib ugu soo celin maayo qiradooda hal mar u aqriyay sagaal qiro aqriyay abu jacfar baa u hadhay hal mar buu ku celin marka waxau odhan bismi illaahi araxmaan araxiimi alif laam min soo laba goor mu akrin tobankii qiro waa dhamay maxaaba alif lam mim waaba kugu yaana kugu wareerin suurat اlfaatixa alraxmaan الraxiim maliki ywm اddiin ayuu ka bilaabay maliki ywm اddiin haddii tobanka qura la yidhaah waxaa aqriday lix iyaga ka mida maliki bay aqriyeen lix maxaa ka soo haray afar hal mar markuu maliki ywm اddiin yidhaah lix baa tagtay wuu kusoo celinoo wuxuu odhanayaa maliki ywm اddiin afartii kalaa tagtay waa ka soconaa marka tobankii qira waa aqriyay fahimtum hada ma yusama bijamci اlqira'at ihdina الsiraaط اlmustaqiim in badan baa saad aqriday laba ayaa quraada tobanka marka la yihah laba raawi midna waa bazi can ibni kaiir midna ruways can yacquub baa siin aqriyay siin buu aqrin ihdina الsiraaط اlmustaqiim labadaasina waa tagtay xamza ayaa wuxuu aqrinayaa bilishmaam ihdina siraata almustaqiim saddex goor buu aqriyey tobankii qira waa aqriyay marka kaa waxaa la yidhaahaa jamcu lqira'aat isaga waaba dee waa waa mustaxabab weeye oo dee ardaygii si uu qira'aadkii oo dhan sheekhiisa ugu dul akriyo tobanka qiro wakti badanna ay ka qaadanin laga yaabo hal sana inuu kaga wada farxasho ama kaba yarba qaar baa lix bilood qaar baa bil xataa ku dhamaynaya falaa ba's hada jaa-isun insha allah faslu fi tartiibi اlqira'ati qala اlculamaء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب culimmadu waxay dhaheen buu yidhi sheekhu alikhtiyaaru sida ikhtiyaarka ee wanaagsan ee la doortay ee la doorbiday an yaqra'a inuu aqriyo ninka qur-aanka aqrinaya calaa tartiibi lmusxafi musxafka tartiibtiisa siduu isugu xigo suuraduhu suuradihiisu siday isugu xigaan inuu aqriyo oo fa yaqra'a uu aqriyo alfaatixa aqriyo uma albaqara uu ku xijiyo uma aala cimraan uu ku xijiyo uma maa bacdahaa suwarkii ku xigay maa bacdahaa wixii ka dambeeyey aala cimraan cala tartiibi annisa almaa'ida sidaa inuu ku waro wa sawaaun waxaa mid isku mid arrintaa qara'a fi salaati aw fii gayriha ama salaad ha ku jiro ama bannaankaba salaada ha ka joogee istixbaabka iyo ikhtiyaarkaasi waa isaga mid xataa qaala bacdu asxaabina asxaabteenna shaaficiyada qaarkood waxay dhaheen idaa qara'a fi اrakcati اluulaa ragcadda hore haddii uu aqriyo suurata qul acuudu birabbi اnnaas oo qur-aanka tan ugu dambaysa ah tartiibta musxafka marka la fiiriyo yaqra'u fi اthaaniyati tan labaad bacd alfaatixa wuxuu aqrinayaa min albaqara suurat lbaqara wax ka aqrinaya ee dib u noqon maayo tartiibta khilaafi maayo bay asxaabteenna qaarkood dheheen buu qaala bacdu asxaabina asxaabteenna qaarkeed waxay dhaheen wayustaxabu waxaa wanaagsan idaa qara'a suuratan suura haddii uu aqriyo oo min alqur'aan qur-aanka ka mid a ah, an yaqra'a bacdaha alatii taliiha yani haddii uu una isku xijinin suwarka hadduu isku xijiyo waa laguu soo sheegay albaqra alcimraan alnisa almaa-ida haakada hadduuna isku xijinayn inuu doonayo suurad kor a iyo suurad hoose inuu aqriyo yustaxabu waxaa wanaagsan idaa qara'a suuratan hadduu aqriyo an yaqra'a bacdaha inuu aqriyo alatii taliiha tan ku xigta fi tartiib wa daliilu hada daliilkiisuna waxaa weeye haddaad daliil i weydiisay buu kuleeyahy sheekhu ana tartiiba almusxafi musxafka tartiibtiisiya tartiibtiisa inamaa jucila waxaa loo yeelay haakadaa sidaa laysugu xijiyey suwarka lixikmatin xikmad iyo muraad iyo maqsuud iyo arrin loo jeeday fayanbaqii marka waxaa haboon an yuxaafada calayha xikmadda iyada in la ilaaliyo ama yuxaafada calayha cala hada tartiib ilaa fi ma warada asharcu biistinaaihi ilaa kan sharcigu la yimid istinaa iyo ka soocid uu la yimid mooye ka salaati الصubxi yowma اljumuca sunan baa kusoo waariday salaat اljumuca fi salaat الصubx salaada subax yowma اljumuca markii la tukanayo yaqra'u fi اlأulىa suuradda ragcadda hore wuxuu aqrinayaa suuraة الsajda aliflam mim asajdu aqrinaya wa fi الthaaniyati wuxuu aqrinayaa hal ataa clى اlinsani xiinu min اdahri lam yakun shayئa madkuura buu aqrinaya wa salaati اlciid ay wma warada الsharcu bاstinaءi salaati اlciid yaqra'u fi اlأulى tan hore wuxuu aqrinayaa qaaf buu aqrinaya wa fi الthaaniyati wuxuu aqrinayaa iqtarabat الsaacaة waاnshaqa اlqmr طabعا qaaf iyo iqtarab suuradaa udhexeeya wa rakcatay sunaة اlfajri labada rakco ee sunada fajarka ka horeeya ragcadda hore qul yaa ayuha alkaafiruun buu aqrinaya wa fi thaaniyati qul huwa allahu axad buu aqrinaya qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad tartiibta musxafka ismu iskuma xigaane suwar baa udhexeeya wa rakcaati lwitri witriga rakacaadkiisa fi luulaa sabix isma rabbika alaclaa buu aqrinaya wa fi thaaniyati qul yaa ayuha alkaafiruuna buu aqrinaya wa fi thaaliati rakcadda saddexaadna qul huwa allahu axad wlmucawidatayn qul huwa allahu axad iyo mucawidataynku aqrinaya waana e, siiqo soo waariday e, inda cinda bacdi sunani sunanka qaarkoodna qul huwa allahu axad keliya ka dhigeen rakcatalwitriga in arrintaasaa wanaagsan oo ah in suwarka qur-aanka sida musxafka ay isugu xigaan loo aqriyo ilaa meelaha sharcigu la yimid ay sunnadu la timid weeye oo nabiga ka soo waariday calayhi salaatu wasalaam inuu aqriyey ama uu faray in la aqriyo oo ah suwar aan isku xigin ayib qaala sheikhu walow khaalafa almuwaalaata faqara'a suurata laata liluulaa aw khaalafa tartiiba faqara'a suuratan uma qara'a suuratan qablaha jaaza walow khaalafa kan qaari ah ee qur-aanka aqrinaya hadduu khilaafo almuwaalaah xidhiirka suuraduhu siday isugu xigaan oo faqara'a suuratan uu aqriyo laa tali luulaa suuradda ka horeysay aan la xidhiirsanayn ilaa maa warada istina istina hore lagugu sheegay meelaha sunanka ay kusoo waariday garan ugu sheegay laakiin inta kale hadduu meel caadi a ah iska aqriyo laba suuradoon isku xigin oo suurat nisa iyo maalan suurat lkahfi isku xijiyo hadduu saa yeelo aw khaalafa tartiib ama tartiibtaba uu khilaafo oo fa qara'a suuratan suura uu aqriyo uma qara'a suuratan qablaha qul acuudu birabbi nnaas buu aqriyay haddana qul acuudu birabbi lfalaq oo kor buu aqriyay hadduu saa yeelo jaaza waa bannaan tahay arrintaasi waa bannaanya hada alficlu jaaza waa bannaan yajuuz faqad jaaءat bidalika aahaaru kaiira arrintaa iyadaa waxaa ku soo waariday oo ku yimid raadad fara badan iyo aahaar fara badan waqad qara'a cumar bnu اlkhaطaabi radia allahu canhu sayiduna cumar bnu اlkhaaab amiiru اlmu'miniin radia allahu canhu wuxuu aqriyey buu yidhi fi اrakcati اlأulى min الصubxi salaada subax bilkahfi suu aqriyay suurat اlkahfi buu aqriyay wa fi اthaaniyati rakcadda labaadna suuratu yuusuf buu aqriyay arrintaasi waa soo waarid marka sayidina cumar bn khaaab tartiibtii musxafka halka waa khilaafay idan fadalla dalika cala jawaazihi ay bannaan tahay waqad kariha jamaacatun jamaaca waxay karheen mukhaalafata tartiibi lmusxafi musxafka tartiibtiisa in la khilaafay karheeno waa laga fiican yahay bay dheheen rawa bnu abi daawuuda can اlxasani bna abi daawuud wuxuu soo rawiye soo naqliyey can اlxasani albasriyi raximah اllah anahu kana yakrahu wuxuu wuxuu kahday ama kahan jiray ama necbaan jiray an yaqra alqur'aana quraanka aanka in an yuqra alqur'aan ama an yaqra'a alqur'aana qaarigu inuu qur-aanka aqriyo ila calaa taliifihi fi lmusxafi ilaa calaa taliifihi isku xijintiisa iyo isugeyntiisa iyo isku xigiddiisa fi lmusxafi uu yahay maahina si kale in loo aqriyo ayuu kahan jiray oo necbaan jiray macnaha alxasan lbasri raximah llah wuxuu kahday in suurada aan isku xigin la aqriyo in sida laisu isugu xigaan musxafka loo aqriyo jeclaawe wbisnaadihi الصaxiixi can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu anahu qiila bnu abi dawuud isnaadkiisa صaxiixa ah can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu anahu qiila lahu in loo yiri in la yihi ina fulanan hebel yaqra'u lqur'aana qur'aanka wuxuu aqrinayaa mankuusan mid la madax rogay oo e, yani suuradihiisa laisdaba mariyo kuwii hoosena hoosor kuwii korana hoos lasoo mariyey kuwii korana hoos la mariyey kuwii hoosena kor la mariyey mankuusa la madax rogay oo ama la dabagadiyey faqaala ibnu mascuud wuxuu yidhi radia allahu canhu dalika kaasaas yeelaya mankuusulqalbi waa mid qalbigiisa la daba rogay weeye ama qalbigiisu madax rogan yahay weeye yani waa kahasho uu kahday wey ayib ibn mascuud radia allahu canhu arrintan laga soo naqliyey waxaa weeyaan in qur-aanka loo sheegay in hebel uu si mankuusa u aqriyay mankuuska waxaa weeye calaa khilaafi tartiib yani kuwii kore hoos la soo mariyay hadalkan siyaaqanna mu mualifku uu sheegay waxay tusinaysaa ay la xidhiidhaa suuradaha aan si ayna isugu xigin in loo aqriyo laakiin wallahu aclam karaahada meeshaa sii gaarsiisan ee ibni mascuud radi allahu canhu uu ku tilmaamay inuu mankuusulqalbi uu yahay waxaan u malaynayaa wallahu aclam waa tan la taxriimiyey ee la manciyey laga yaabana inuu imaamkuna uu noo sheegi doonaaye in bimacnaa suuradda akhirkeeda intuu ka bilaabo ilaa awalkeeda uu aqriyo oo suurat اlfaatixa maalan uu ka bilaabo hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaliin ka bacdina ku xijiyo siraaط aladiina ancamta calayhim ka bacdina ku xijiyo ihdina الsiraaط اlmustaqiim ka bacdina ku xijiyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo gadalgadaal qur-aanka u aqriyo kaas marka qalbigiisa gadalgadaal u socdo waayo waa waana xaraamtaas qacantaa iyada ma la isku haystaba eh, laakiin hadalka sida uu mualifku uu u dhigayo eh, ibn mascuud raximahullah hadalkiisa karaahu dhexgeliyey oo hadalka xasan kasoo waariday iyo ibn mascuudba kariha jamaacatun bay hoos soo hoosgalayaan oo daliilkeedii weeye bimacnaa marka idan tan looma jeedaya waxaa loo jeedaa tii hore ee jawaaska uu ku tilmaamay mualifku oo ah in suuratu aada aqrido maala waduxaa oo ka bacdi alam nashrax meeshaad ku xijin lahayd aada watiin aqrido ama watiin inta aada aqrido in tii ku xigtay aada ina acdaynaa aqrido eh, taas weeye tan uu ibnu mascuud marka uu karhay oo uu ku tilmaamay in qofka saa yeelayaa qalbigiisu uu mankuus yahay wallahu tacaala aclam hadalka kolley siyaaqa mualifka saasaa laga fahmay lanna hadalka waa ka daba dhigoo wuxuu yidhi wa ama qiraa'atu suurati suuradda oo la aqriyo min aakhirihaa aakhirkeeda ilaa awalihaa meeshii awalkeeda laga bilaabi lahaa oo aakhirkeeda lagu dhammaan lahaa maya in aakhirkeeda inta laga laga bilaabo awalkeeda lagu tago fa mamnuucun waa mamnuuc mancan weliba mutaakidan mutaakid ah oo aada u adag fa fainahu ay اlamru washanu aw fainahu hada linkaasu tankiisu tankiiskaasi yudhibu bacda duruubi اlicjaazi qur-aanka icjaazkiisa iyo macnihiisa dadka cajzi geliyey carabtii cajzi geliyeyna isagoo kale ay keenaan ayuuba tagsiinayaaba icjaaz ma noqon maayo wax rakiibku noqonayo aan macno lahayn wayuziilu xikmata tartiibi اlaayaat aayadaha tartiibteeda xikmadda ku jirta ayuu zawaalinayaa oo tagsiinaya waqad rawaa bnu abi dawuuda can ibraahim النakhaciي اlimaam الtaabiciyi اljaliili wاlimaami malik bni anas anahuma kariha dalika ibn abi dawuud wuxuu kasoo naqliyey can ibraahim النakhaci alimaam الtaabici imaamka taabiciga jaliilka wاlimaam malik bni anas imaamu daari اlhijra wuxuu kasoo naqliyey labadaasba anahumaa kariha dalika inay arrintaa ay karheen laakiin kariha manci mutaakidna horay maru hadduu u yidhi macnaha waa karaahat taxriim waa xaaraam wey qacan la haystaba marmarka qaarkii asalaf shayga xaaraamta ah ama mamnuuca ah wa kariha bay isku odhan jireen lakin laysa almaqsuudu bilkaraaha oo did istixbaaba maaha looma jeedo waxa weeye karaaha taxriim aho manca wey wa ana malikan kana yaciibuhu imaam maalik arintaas wuu ceebeyn jiray oo yaquul wuxuu odhan jiray hada caiim arintaas waa arin aad u weyn waa arrin aad u weyn gaf weyn weeye buu odhan jiray wa amaa tacliimu sibyaani ardada ilmaha yaryarka ah sibyaanta yaryarka ah baridooda la baraya qur-aanka min aakhiri lmusxaf musxafka aakhirkiisa laga baray ilaa awalihi oo qul acuudu birabinaas inta looga bilaabo haddana qul acuudu birabbilfalaq loo dhigo haddana qul huwa allahu loo dhigo haddana tabat loo dhigo haddana kada ilaa cama ay kasoo soo gaadhaan faxasanun waa arrin wanaagsan buu imaamu nawowi yidhi laysa min hada albaab baabkan kama mamid ahba faina dalika arrintaa iyada ah waa qiraa'aatun oo mutafaasila qiraa'aad kala go-go-an weeye hal maroo tilaawo la aqriyo wardio la aqriyo ma aha waa barasho la baranayo maanta suurad qulcudubarbinaas baa loo dhigay berri qulcudubarbifalq baa loo dhigay saa dambe taasaa loo dhigay wahaakada waa qira'at mutafasila oo kala faslisan fi ayaamin mutacadida maalmo ka tirsan loo kala qaybiyey maca maa fiihi min tashiil اlxifdi calayhim maca maa fiihi iyadoo lala qabo maca maa fiihi arrintaa iyada waa qira'aat mutafasila ah oo kala baxsan oo maalmo u kala qaybsan maca maa fiihi min tashiili اlxifdi calayhim ardada iyaga maadaama ay ilmo yaryar yihiin tana u sahlanaansho badanoo oo qur-aanka xifdigiisa ugu sahlaansho badan in albaqaro looga bilaabo marka maca maa fiihi kan ku shaygaas tankiiskaas isaga ah waxaa ku jira ee min tashiili lxifdi xifdiga loo sahlayo calayhim calaa ha ulaai sibyaan arintaasi xasanun wey way wanaagsan tahay wallahu aclam bimacnaa waa arrin ay ay culimmadii hore ay ka baaraandegeenoo oo ay ka fikireenoo ay ogaadeen ilmaha yaryarka ah markii qur-aanka la barayo in haddii suuratulbaqara looga bilaabo oo suuratulbaqara laga yaabo bila inay ka qaadato himadiisii baa daciifaysa laakiin markii suuradaha hoose looga bilaabo qul cudbi looga bilaabo maa sha allah walaadu birabbi naas ma dhamaysay maanta qul acuudu birabbi falaq baan marayaa berrina waxaa kada walfajri baan gaadhay buu leeyahay maa shaa allah yaa ka fiican marka waxaa weeye himadiisii ayaa kor u kacaysa maalinba suurad buu baranayaa xifdigiibaa saa ugu sahlanaanaya marka arrintaa iyada abaabkeenna kuma jirtuu leeyahay wax manci iyo wax karaha midna ma leh ee waa arrin wanaagsan oo xasan oo fiican walaakin haddii dadka qaarkii ay arrintaa khilaafaan oo suuratulbaqara ay ka bilaabaan iyagana fa xasan weeye ee la odhan maayo xumaataad la timaadeen xumaataad la timaadeen la odhan maayo oo marmarka qaarkiis meelaha taxfiilka walow ilmo yarba ha ahaadeene waxaan aragnaa waxay uga soo bilaabeen suuratulbaqara falaa baas laakiin caadadu waxay ku dureertay arrintaas hore wahiya xasanun waana ay fiican tahay haddaad isu geegeyso marka baabkan wixii kugu soo maray waxaad u kala saari kartaa sida tan soo socota qur-aanka in tankiis loo aqriyo aayadihiisi oo inta suuradda aakhirkeeda laga bilaabo awalkeeda la aado waa mamnuuc waana xaraam walaa yajuus hadalka aad maqlayso kariha iyo karihana waxaa ku jira nooc min atajaawus baa ku jiray waa xaaraam qacan walaa yajuus tankiisu suwar suuradaha in la tankiisiyo oo bimacna suuraddii qul acuudu birabbi الnaas ahayd intaad ka bilowdo dabadeedna qul acuudu birabbi اlfalaq aad aqrido dabadeedna aad kada aqrido waa jaa-is markaa tilaawo caadi ay aqriyayso xataa walaakin bacdu ahli اlcilmi way karheen arrintaas oo waxay dhaheen waa khilaafu tartiibi اlmusxaf karaahadaasna aathaar baa kusoo waariday soo maad garan inkastoo saxaabadii qaarkeed laga hayay sida sayidina cumar bn اlkhadaab radi allahu canhu suurat اlkahfi inuu ragcadda hore aqriyey suuratu yuusufu ragcadda kale aguu aqriyay idan famas'ala jaa maca cadam istixbaabiha sida istixbaabka waa inu isdabo o amaa suwarka qur-aanka inaan la isku xijinin iyada taa tankiis lama odhanayo bimacnaa suurad walba markaad aqriday tan ku xigta inaad aqrido waa tartiib almusxaf laakiin suurad baad aqriday suwar badan baad ka soo booday hoostaad mid kale ka aqriday iyada taa tankiis ma aha waana ta uu imaamku uu ku bilaabay hadalkiisa una yidhi waa laga fiican yahay laakiin haddii ay kusoo waariday sunan sida salaada subax oo kale salaatulwitriga oo kale rakcatay alfajri oo kale waa soo waariday falaa ba'sa fii dalik wixii aan sunankaa kusoo waaridin waxaa wanaagsan inaad tartiibta musxafkaada aqrido haddaad saa yeeli weydo aydan laa ba's almru jaa maca cadam اlistixbaab wallahu tacala aclam marka markaad isu geegeyso arrimahaasaa kuu soo baxaya waxaa meesha laga istinooday oo laga soo reebay sibyaanta ilmaha yaryarka qur-aanka marka la barayo waa xasanun in hoos looga bilaabo ilaa kor loo wado qaala الshaykhu raximah اllah faslu fi tafdiili اlqira'ati fi اlmusxafi qira'aة اlqur'ani fi اlmusxafi afdal min alqira'ati cala dahri اlqalbi musxafka in qur-aanka marka la aqrinayo musxafka la daymoodo oo laga aqriyo ayaa afdalu ka fadlin ka fadli badan min alqiraa'ati calaa dahri اlghayb korka in qur-aanka laga aqriyo dahri lgheybka waa kor in qur-aanka kor laga aqriyo iyo in musxaf laga daawado la aqriyo labadooda ka fiican maya in musxafka laga aqriyo ayaa fadli badan buu yidhi imaamku raximahullah lianna anadara fi lmusxaf musxafka oo la daymoodo oo la fiiriyo waa cibaadatun matluuba cibaado sideeda loo dalbay weeye oo sideeda cibaada mustaqila u tahay oo indhihii baaba ku cibaadaysanaya markay musxafka ay daymoonayaan fatajtamicu alqiraa'atu wannadaru waxaa kulmaya marka qiradii iyo nadarkii oo mid walba cibaado ah haakada qaalahu lqaadi xusaynu min asxaabina saasuu yidhi qaadigii xuseen ahaa ee asxaabteenna shaaficiyada ka mid ahay wa abu xaamidin alghazaliyu oo isagana asxaabu shaaficiya ka mida sidaasuu yidhi iyo wa jamacaatun jamaacaad fara badan oo min asalaf ah wanaqla alghazaliyu alimaamu alghazali raximah llah fi kitaabi alixyaa wuxuu isagu soo naqliyey ana kaiiriina min asaxaaba radia allahu canhum in badan oo asxaabta nebiga ka mida kaanuu yaqra'uuna fi lmusxafi musxafkay qur-aanka ka aqriyi jireen wayakrahuuna waxay karhi jireen an yakhruja yowmun maalin inuu inuu baxo ay maalinay dhammaato weeye walam yanduruu fi lmusxafi iyagoon musxafka aan aan fiirinin iyagoon musxafka fiirinin in maalinay dhammaato bay nici jireen warawa bnu abi daawuuda warawaa ibnu abi daawuud alqira'ata fi lmusxafi can kaiiriina min asalaf walam ara fiihi khilaafan rawa bnu abi daawuuda wuxuu isaguna soo naqliyey oo soo rawiyey alqira'ata fi lmusxafi musxafka in qur-aanka laga aqriyo can kaiiriina min asalaf buu ka soo raweeyey in badanoo salafka ka mida walam ara fiihi khilaafan wax khilaafana maanan arag buu yihi imaamku raximah llah yaquluhu limaam nawow walow qiila haddii la yidhaah inahu yakhtalafu biikhtilaafi اlashkhaasi inahu ay almru washanu ama inahu hada اlmru in musxafka qur-aanka marka la aqrinayo yaa fadli badan in kor laga aqriyo iyo in musxaf laga aqriyo haddii la yidhaha inahu yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas ashkhaasta ikhtilaafkooda ayay arrintaasi ku kala duwan tahay oo fatukhtaaru alqira'atu fi lmusxafi liman istawaa khushuucuhu wa tadaburuhu fi xaalatay alqira'ati min almusxafi wa can dahri اlghaybi wa tukhtaaru alqira'atu can dahri اlqalbi liman yakmulu bidalika khushuucuhu watadaburuhu wayaziidu calaa khushuucihi watadaburihi low qara'a min almusxafi lakana hada qowla xasana waahiru ana kalaama asalafi wa ficlahum maxmuulu cala hada tafsiil imaamu nawowi hadalkii wuu ka daba tegay wuxuu yidhi wax khilaafoo horta aan anugu arkay in musxafka in laga aqriyo ka fadli badan yahay in kor laga aqriyo ma jiraan buu yidhi hase ha ahaatee haddii tafsiil la bixiyo oo la yidhaahdo dadku isku mid ma aha ninbaa hadduu musxafka qur-aanka uu ka aqrinayo qur-aankii waa aqrinayaa musxafkuu ka aqrinayaa uu ku khushuucayaa oo khushuuciisa iyo tadaburkiisa iyo ka fiirshashadiisa ayaa badanaysa kaa musxafka u fadli badan ninna ma ahee marka uu korka ka aqrinayo uuna musxafka ku mashquulsanayn ayuu ka tadabur iyo khushuuc badan yahay marka nin walbaba xaaladiisa in loo daayo oo la yihaah nin walbowba xaalada khushuucdaadu u badan tahay baa kuu fadli badan oo haddii musxafka markaad ka aqriyayso khushuucaagu badanayo iyo tadaburkaagu iyo meelo kalowdan eeg eegin fa huwa afdalu lak isagaa kuu fiican musxafka inaad ka aqrido haddii korka markaad ka aqriyaysa aad ka khushuuc badan tahayna korka inaad ka aqrido ayaa kuu fadli badan saa haddii la yidhaaha buu yidhi lakaana xasanan lakaana hada qowlan xasanan buu noqon lahaa kaanahu imaamku wuxuu leeyahay wax saa yidhi maan arag laakiin saasaan leeyahay waaahiru inkastoonan arag buu leeyahay laakiin sida daahirkee muuqata ana kalaama salafi hadalka salafkee horey laguu soo sheegay oo ah istixbaabka in musxafka laga aqriyo inuu fadli badan yahay kalaamu salaf iyo ficligoodu waa maxmuulun calaa hada tafsiil waxaa lagu xambaarayaa tafsiilkan isagaa oo ah in nin walbaba xaaladiisa si gaara loo fiiriyo kii sidan u khushuuc badan tahay oo sida u khushuuc badan uu yeelo allah marka uu leeyahay fatukhtaaru lqiraa'atu waxaa qiraa'ata waxaa la dooranayaa fi lmusxafi liman istawaa khushuucuhu kan khushuuciisu uu ekaaday watadaburuhu fii xaalatay lqiraa'ati min almusxafi wa can dahri lqeyb ninka hadduu musxaf ka aqriyo iyo hadduu korka ka aqriyo isku si u khushuucaya kaa isaga musxafka loo loo suneeyey ama loo loo loo doortay wa tukhtaaru lqira'atu can dahri lghaybi waxaa loo dooranayaa kan dahri lghayb korka inuu ka aqriyo liman yakmulu bidalika korka inuu ka aqriyo kay ku buuxsamayo ku buuxsamayo khushuuciisa iyo tadaburkiisa khushuucuhu wa tadaburuhu wayaziidu calaa khushuucihi wa low qara'a min almusxafi yani wayaziidu xaalatu dahri اlgaybi waxa uu ka ziyaadsan yahay calaa khushuucihi wa tadaburihi low qara'a min almusxaf hadduu musxaf ka aqriyo markan uu kor ka aqrinayo uu ka khushuuc iyo ka tadabur badan yahay qowlka haddii la ilaha lakaana xasanan waxaa taa lagu darayaa hadalku waa siduu imaamku u sheegay raximah اllah waxaa arrintaa lagu darayaa fii baabi الtacliim markii qur-aanka la baranayo ama dalabat اlcilmi qur-aanka xifdinaya ama xufaad qur-aanka xifdiyey iyaga see see u fadli badan oo u wanaagsan ahlulfanni waxay yidhaahdeen ninka xaafidka ah ee qur-aanka wardi leh akhrista waxaa wanaagsan marna inuu korka ka aqriyo marna inuu musxafka ka aqriyo mar korkuu ka aqrinaya lianna xifdigiisa ayaa arintaas ku tamakunaya ku adkaanaya wa fii nafsi lwaqt tajriibna wuu u yahay aydanna waa meelihii tashaabuha iyo khaldiguu ka geli lahaa buu ku kala hubsanaya marka kale ee musxafka uu ka aqrinayana wixii shaki ka galay ama khaldi ka galay ama uu garan waayey ama in yar ka shakiyey musxafkii buu markaa haystaa marka marna inuu korka ka aqriyaa wanaagsan marna inuu musxafka ka aqriya ayaa wanaagsan wahaakadaa sidaasaanu kasoo gaarnay a'imadeennii ومشايخنا كان الوالد رحمة الله عليه الwaalid wuxuu ahaa qur-aanka kor buu ka akhrin jiray wardigiisuna aad buu u badnaa yani toban juz buu maalintii akhrisan jiray wardigiisu uu ahaa saddexdii beri mar buu qur-aanka dhammayn jiray marka inta badan korkuu ka akhriyi jiray laakiin waxaan bitatabuc ogaaday maalinta jumcada ah kulla yowmi jumca musxafkuu laazima yani haddaa jumcada la soo gaano musxafkiisa u kala baxsan yowma aljumca faqad inta kalena korkuu ka akhrisaa oo markuu keligii uu qur-aanku u dareersanayay amaa markii xalaqa lagu jiro oo qur-aanka la fadhiyo markaa musxafku wuu hor ooli jiray oo musxafkuu ka akhrisan jiray waana arrintan idiin sheegaya ku qodonta kow waxaa iyada mas'aladan iyada ah la xidhiidha salaada marka lagu jiro dad baa musxaf ka akhriya dadna korkay ka akhristaan laa shaka in salaada marka lagu jiro sida fadli badan ee wanaagsan ay tahay in qofku qur-aanka uu korka ka akhriyo haddii dad meel isugu yimaadaan oo dad xufaad ahoon musxaf u baahnayn ay joogaan iyagaa laga hormarinayaa kan marka salaada lagu jiro musxafkiisa la soo baxaya ma wax manciyana ma jiro oo la odhan maayo musxafka qur-aanka lagama aqriyi karo haddii salaada ku jiro lama odhanayo laakiin waxaa fadli badan inuu qofku hadduu salaada ku jiro uusan musxaf ka aqrinin maxaa yeelay umuuraha isu tagaysa awalan wa qabla kulli shay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada sida ka soo waariday waxay ahaayeen korkay ka akhrisan jireen markay salaada ku jiraan salaada markay ku jiraan qur-aanka korkay ka akhrisan jireen eh, haddii ay soo waariday bacd asaxaaba in salaada iyagoo ku jira ay musxaf ku akhristeenna waa in yar laakiin inta badan waxaa weeye korkay qur-aanka ka aqriyi jireen markay salaada ay ku jiraan taas waa eh, daliil min aladila lilistixbaab adilada kale waxaa weeye musxafku waa waa shaaqil oo waa muxarik oo xarakaad buu ku keenaya xarakaadkana saad la socotaan lama jecla salaada marka lagu jiro in xarakaad lala yimaado fara badan oo dee waa qowl min aqwaali alfuqahaa saddex xarako oo mutawaali ah haddii qofku la yimaado salaadiisii waa ka kac waa qowl min aqwaali ahli اlcilmi waay ah, ah, kalaam oo faadiya ma aha waa qowl min aqwaali ahli اlcilm fabinaan calaa hada salaadaada maxaabaad khalal u gelinaysaaba oo nin kuu odhanaya salaada waa kaa jabtay ha dhaqdhaqaajinin gacantaada ha dhaqaajin ayra korka ka aqli marka waxaan anigu qabaa wallahu aclam hadda waxaa badatay zamanadan ma aqaan idinku inaad meelahan ku leedihiin qoladadan carabta hadda waxaa u badatay musxafkay ka aqriyaan musxaf yar la soo bixi imaamka waad la yaabo imaamkan aan gafaynba muxuu ahaa ilan musxaf buu hoostaaba hoosta ka haysta waaba nin musxaf la kulbay haddana mobile baaba soo baxayba jawaalkiia soo baxayba berigii hore musxaf ku dhibuba haddaba waxaaba soo baxayba jawaalkaasa ah la soo baxaya kiibuuba ka akhrisanaya marka laa shaka inay arrintaasi arrin laga fiican yahay ay tahay sida wanaagsanna waxaa weeye in qur-aanka marka salaada lagu jiro korka laga aqriyo ninkii ma garanaysaa keligii tukanaya aan xaafid ahayn laa xaafid ma tihid qur-aankana inaad wada dhammaysaad doonaysaa wardi baa kuu socda habeenkiina inaad ku tukataa doonaysaa cid laguma diidin iska akhriso musxafkaaga iskana ilaali inaad ma garanaysaa aad aadaabta musxafka aad aad khilaafto ha dhulka ha ku tuurin markaad sujuudaysa iyo dhulka haku ha ku tuurin musxafka meel kore iyo yar saaro dhaqdhaqaaqa badanna iska ilaali walakin haddii aad aad korka ka hayso fa an taqra' inaad korka ka aqrido ayaa ka fadli badan markaad salaada ku jirto wallahu aclam كم باقي من الأذان يا جماعة الخير بسم الله فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين wa bayaani fadiilati man jamacahum calayha waxaradahum wanadabahum ilayha faslun wuxuu fasli u yahay fi istixbaabi qiraa'ati اljamacati mujtamiciin jamaacada iyagoo wada dhan inay qur-aanka wada akhristaan istixbaabkeeda ayuu fasli u yahay in laguu sheego iyo wa fadli lqaari'iina quraa'da ama dadka qur-aanka aqrinaya ee iyagoo jamaaco ah iyo wasaamiciina kuwa dhagaysanaya iyagoo jamaaco ah fadligooda ayuu baab u yahay wa bayaani fadiilati man jamacahum calayha wa bayaani cadayn fadiilatii fadliga iyo dheeraadka khayrka uu leeyahay man jamacahum calayha ninka dadka qur-aanka ku kulmiya waxaradahum ku taxriidiyo ku booriyay inay qur-aanka wada akhristaan wanadabahum ilayha ama ninka saa yeelaya ama ninkii hadda ka hor saa yeelay ee salafka ka mid ahaa ama saxaabadii ka mid ahaa ama ninka hadda dadka ku kulminaya ee wardadyaho isu kulma oo qur-aanka wada akrista idinkoo jamaca wada akhrista ay fadliga qaala sheikhu iclam ogow ana qiraa'ata aljamaacati jamaacada majmuuca jamaaca waxaa la yidhaahaa saddex famaa foog mujtamiciina iyaga oo mujtamiciin ah oo dhan inay qur-aanka mar wada akhristaan mustaxabatun weeye mid la jeclaaday oo sharcigu jeclaaday bidalaa-ili اdaahirati dalaa muuqata adilada iyo caddaymaha ee muuqda ee sunnada ka mida iyo wa afcaali salaf salafka ficilkooda iyo walkhalaf kuwii dambe kuwii hore iyo kuwii dambe almutadaahira ee isu tegay baa arrintaas istixbaabkeeda tusinaysa faqad saxa waxaa ka asaxay can rasuuli llahi can اnabiyi sala اllahu alayhi waslama nabiga waxaa ka asaxay min riwaayati abi hurayrata wa abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhuma anahu qaala inuu yidhi labada saxaabiba waxay nebiga kasoo naqliyeen inuu yidhi maa min qowmin qowm ma jiro yadkuruuna allaha tacaala allah xusaya subxaanahu jala jalaalu kor ahaye ilaa hadday jiraan xafat bihim lmalaaika malaaigta ayaa hereereysa oo yacni sweer ka qabata bimacnaa ikraama waixtiraaman wa tacdiima wahashiyathum اraxma naxariis baa daboosha qowmka ayaga wanaزlat calayhim الsakiina sakiina ayaa kusoo degaysa sakiinadu waa طuma'niina ama waa shay hayb ah oo ilaahay intuu soo dejiyo iimaankooda ziyaadinaysa wadakarahum اllah allah jala jalaaluhu wuu xusayaa fii man cindahu mala alaclaa iyo malaa'igtiisa ayuu nimanka iyaga agtooda uu ku xusayaa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi hada xadiidkani xadiiثu xasanu صaxiix weeye waأkhrajahu muslim kadalika yani wacan abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala wuxuu yidhi ma اjtamaca qowm qowm ma kulmaan fii beyti min buyuut اllah guri guryaha ilaahay ka mida guri guryaha ilaahay ka mida tacaala korahaya yatluuna kitaab allahi iyagoo kitaabka ilaahay akhrisanaya wayatadaarasuunahu baynahum dhexdoodana kala baranaya yatadaarasuunahu yatadaarasuuna alqur'aana qur-aanka kala baranayo qaarkood qaarka kala baraya wey ilaa haddii la helo nasalat calayhim sakiina sakiina iyo uma'niina kusoo degaysa wahashiyathum raxma sakiinadu waata ilahay noo sheego huwa aladii anzla sakiinata fi quluubi اlmuminiin maxay qabataa liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iimaankay ziyaadaysaa sakiinadu wahashiyathum alraxma naxariis baa daboolaysa waxafathum almalaaika malaaigtaa hereereynaysa wadakarahum allahu fii man cinda allah rab lcaalamiina wuxuu ku xusaa fii man cindahu malaaigta agtiisa ayuu raggaas ku xusayaa rawaahu muslimu baa rawiya xadiidkan wa abu dawuud biisnaadin صaxiix calى shardi الbukhaariyi wa muslim wahaakada halkaasna joojinayna bعd الصلاة in shاء اllah subحaanaka اllahuma وبxamdik ashhadu an laa ilaha illa ant اstaqfirka ونatub